nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin wayakuru ljumuudu fii sicrin wa fii mubdii ta'awulin bilaa takallufin kabichu muddan bikada yadan biyad wakarra zaydun asadan ay ka asad waalxaalu in curifa lafdan faactaqid tankiirahu macnanka waxda ka ijtahid wamasdarun munakarun xaalan yaqac bikaratin kabaktatan zaydun dalaa walam yunakar haaliban dulxaali il lam yata'ahar ow yukhasas ow yamin min bacdi nafyin ow mubaahihi kalaa yaqimru'un cala imra'in mustasila wasabqa xaalin maa bixarfin jura qad abow walaa amnacuhu faqad walad walaa tujiz xaalan min almudaafi lah ilaa ida iqtada almudaafu camalah ow kaana juز'a maa lahu udiifa ow midla juزihi falaa taxiifa wayakuru waxaa badan aljumuud jumuud ayaa badan iyo qallafsanaan <coughs> xaaladii ay jaamid ku timaaddo fii sicrin sicir dhexdii ayuu ku badan yahay iyo wa fii mubdii ta'awulin awilitaan mid muujiyey dhexdiisa ayuu ku badan yahay bilaa takallufin mashaqo iyo iskallifid la'aanna muujiyey wadaalika ka bic iibi hushayga muddan xaal uu mud yahay bikadaa intaa ku iibi yadan xaal uu gacan yahay yadda oo biyadin gacan kale ku dheehan wa karra zaydun zayd wuu rogaaleeyey asadan xaal uu libaax yahay ay ka asadin libaax xaal uu la mid yahay xaalaan ku soo jirnay oo mansuubaatul asmaa ka mid ah waxaa noo dambeeyey musanifka uu noo soo sheegay wa kownuhu muntaqilan mushtaqan yaqlibu xaalada inay muntaqil tahay oo saaxibkeeda ayan laasimaynin islamarkaana mushtaq ay tahay waa sida haalibka faraha badan laakiin laysa mustaxaqan waajib ma aha halkani wuxuu ka hadlayaa mawaadic xaalada ay jaamid ku timaaddo imaatinka xaalada ay jaamid ku timaaddo laba qeyb ayay u qaybsami qeyb waa kaiiroo waa badan yahay wayakfuruda uu sheegayo weeye musanifka qeybna ma badna waa yar yahay qeybka kaiirka uu yahay ee uu fara badan yahay xaaladii jaamidka ahayd mushtaq in lagu awilo haddii ay suuroobi karto iyadoo wax takallufa uusan dhacaynin ismigana jaamidka ee xaalada dhacay mushtaq ayaa lagu awili karaya awiliddaa mushtaq lagu awilayaana meelo badan in loo soo maro dhib loo maro uma baahna wax takallufoo imaanaya male wax takallufa inuusan imaaninna waxaa keenaya xaaladan jaamidka ah mushtaqa laftiisa laga fahmi ismigay jaamidka ee xaalada dhacay laftiisa wuxuu ku dareensiinayaa yuu ku fahansiinayaa mushtaqa lagu awilayo afar mas'ala weeye afartaa mas'ala saddex ka miduu musanifka qore halla wuu ka tegey saddexdaa mas'alada hore waa xaaladu tasciir wax la yidhaahdaa haddii ay ku tusto tasciir iib u goon weeye shayga iib in loo gooyo oo intaa ha lagu iibiyo la yidhaahdo miiaal misigaad iibini bariis baad iibini waxaa tira shood kastaba intaa ha lagu iibiyo tasciir baa la yidhaahdaa sidaasi shaygii oo sicir loo gooyo wey xaalada tasciir haddii ay tusto iyo sicir u goyn ee jaamid bay ku imaani mushtaq in lagu awilaana sahlan <coughs> sida miaalka musanifka bichu mudan uu ku miaaliyey bic iibi hushayga iibi misigada iibi muddan xaal uu mud yahay bikadaa intaa ku iibi yacnii mudka intaa iib oga dhig mudka waa shoodda ama waa lix boqoloo garaama yaa mud la yidhaahdaa shoodda ama galaaska galaas walbaba waxaad ku iibaysaa intaa tasciir baa la yidhaahdaa kaas in eh, mushtaq lagu awilaana way sahlaan tahayoo eh, bichu muddan macnaheedu wuxuu noqonayaa bichu musaciran kulla muddin bikada musaciran xaalaa tahay mid oga iibdhigayo ama musacaran xaaluu yahay mid looga iibdhigayo kula muddin bikada mid kastaba intaa waayahay <coughs> masalada labaad ee xaalada jaamid ay ku imaani mushtaq lagu awilaana ay sahlan tahay bikara xaalada haddii ay tusuto weeyaan tafaacul wax la yidhaahdo tafaacul waxa weeyaan alishtiraaku fi lfaaciliyati waalmafcuuliya ficli labada jaanib laga samaynayo oo faacilka iyo mafcuulka labadaba mushtarak lagu yahay sida miisaalka musanifka uu qoray yaddan biyadin bictu shaya shaygii waan iibiyey yaddan xaaluu gacan yahay yadda oo biyadin gacan ku dheehan yaddan biyadin macnaheeda waxa weeyaan mutaqaabidayni xaal annahay kuba kala qaatay kala guddoomay ee aan deen iyo waxba aan gelinin taqaabudka waa tafaacul ficligiioo labada jaanib laga samaynayo faacilkaa ficliga samaynaya mafcuulkana ficliga wuu samayn oo anigu waxbaan guddoomi ninkaana waxbuu guddoomi xaaladu haddii ay tafaaculka tustana jaamid inay ku timaadaa sahlan jaamid inay ku timaadaa ayaa fara badan waayo mushtaq in lagu awilaa sahlani masalada saddexaadee musanifka uu sheegay xaaladu tashbiih haddii ay tusto shay shay lagu shabahayay tustay jaamid bay ku imaani bikara mushtaq in lagu awilaa sahlan sida kara zaydun asadan kara zaydun zayd wuu rogaanaya calaa qirnihi asadan xaal uu libaax yahay yacni asad waa ismu jaamid oo ismuljinsi wey tashbiih ayuu tusinayaa darteeduu jaamid ugu yimi in mushtaq lagu awilaana sahlan asadan ka asadin buu la macno yahay asadan xaal uu libaaxyahay ama ow shujaacan lagu awilo mushtaq in sidaa badat iljaariyatu gabadhii way muuqatay qamaran xaal ay dayax tahay mushbihatan lilqamari weeye dayaxa xaal ay shabihi ama mudiicatan xaal ay tahay mid if saddexdaa mas'ala musanifkaa sheegay hal mas'ala oo bikara xaaladii jaamid ay u timaado mushtaq in lagu awilaana ay sahlan tahay ayuu ka tagay xaaladaana waxa weeye xaaladu marka ay takriir ku tusto mukarar shay la celcelinaya ama tartiib marka ay ku tusto shay la tartiibinayo sida udkhuluu rajulan rajulan udkhuluu lbeyta guriga gala rajulan rajulan xaal aad ninnin tihiin rajulan rajulan waa ismi jaamid waana xaalo mushtaqin lagu awilaa sahlanoo udkhuluu rajulan rajulan waxaa lagu awilayaa udkhuluu mutaratibiina xaalatiin kuba kala dambeeyo kala ratiban gala afartaa jeer xaalada jaamid bay bikara ugu imaani waxaana sahlayaa mushtaq in lagu awilo ayaa sahlan oo fudud bilaa takallufin lix jeer oo xaalada ay jaamid ku timaaddo oo waxaa jira mushtaq in lagu awilaana ayaan sahlanayn mushtaqku awilidda bitakalluf ay tahay sidaa darteeda mushtaqna lagu awili maayoe jaamidnimadiisa lagu waday xaalada lixdaa jeer ee xaaladu jaamid ay ku timaaddo mushtaq in lagu awilaana takalluf uu ku jiro iyo ismashaqayn ay ku jirto sidaa darteeda xaalada jaamidnimadeeda loo daaynayo oo aan la awilaynin waxaa ka mid a ah xaala muwaa'a xaalada la yidhaahdo xaala muwaa'a xaalada waxay u qaybsantaa xaala muwaa'atun iyo maqsuuda xaala loo qastay ismigan xaalada ee laftiisaa loo qastay jaa zaydun daaxikan xaaluu yahay mid qoslaya daaxikan dixkiga inaad dadka u sheegto ayaada u qasti haysa xaala muwaa'ana waxaa la yidhaahdaa ismigan xaalada dhacay asagu dan lagama leh ee ismi ka dambeeyee nacti u ah ayaa dan laga leeyahay sida jaaa zaydun rajulan kariiman jaaa zaydun zayd wuu yimid rajulan xaal uu nin yahay ninka oo kariiman wanaagsan hee rajulan xaalo weeye xaaladanna maqsuud ma aha oo zayd inuu nin yahay in lagu sheego ma aha danta la leeyahay ee waxaa dan laga leeyahay nactiga dambe kariimnimadaa dan laga leeyahay rajulnimada in lagu sheegoo dan kale lagama lahe inuu mancuut noqdo umbaa la doonayaayo ismiga dambe uu nacti u noqdo waayahay xaalada muwaa'a la yidhaahdaa sida inaa anzalnaahu qur'aanan carabiya anzalnaa waa dejinnahu qur'aankii qur'aanan xaal uu qur'aan yahay qur'aankaoo carabiyan carabi ah carabiyan ta dambe ayaa dan laga leeyahay oo qur'aanka luqada uu saaran yahay carabi inuu yahay in lagu sheegaa la doonaya ee qur'aanan in mancuut uu noqdo ayaa loo keenay xaaladaasi muwaa'a la yidhaahdaa xaaladu markay sidaa muwaa'a u tahay jaamid inay ku timaaddaa oo aad dhici karta in mushtaq lagu awilaana ma sahlana sidaa darteeda jaamidilmiyada loo daynay sida raajixa ibnulmusanifaa diidan iyo rag lamida ah. waayahay fatamaala lahaa basharan sawiyana ka mida tamaala wuu muuqday jibriil lahaa maryamuu u soo muuqday basharan xaal uu bashar yahay basharka oo sawiyan dhammaystiran sawiyanta haddan laga leeyahay basharanna mancuut weeyaanoo mancuutnimadaasi ayaa loo keenay waa hal arrin arrinka labaad xaaladu hadday cadad iyo tiro tusto jaamid bay ku imaani fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla tama miiqaatu rabbihi baa dhammaystirmay arbaciina xaal uu afartan yahay arbaciinta waa ismi jaamid oo ismulcadada ah. isla markaa xaalaa ku timid maadaama cadad uu yahay xaalada jaamid inay ku timaado way suuroobi kart lamana awilayo waayo in la awilaa mashaqaa ku jirt macduudan iyo wax buu noqon lahaa waa arrin labaad arrin saddexaadoo xaalada jaamida ku imaani xaaladu dowr fiihi tafdiilun haddii uu tusiyo yacnii waqti saaxibulxaalka wakti uu marayo ayaa la kala fadilayaa waqti la kala fadilaya xaalada haddii ay tusto jaamid inay ku timaado way dhici karto mushtaq in lagu awilaana looma baahna waayo ku awiliduu takalluf ayaa ku sugan miaal waxaa tidhi haadaa busran axsanu minhu ruaban haadaa timirtani busran xaal uu yahay axsanuu minhu timirtaa mid ka wanaagsan weeye ruaban xaal uu ruab yahay ruaban iyo tamra ee busran labadaba waa xaalo waana asmaa jaamida ismi jaamida inuu ku yimaado waxaa sahlay busriga iyo rutabka timirta laba waqtiyoy marto wey oo inta ay soo bixi laba waqtiyoy marto bislaashadii rasmiga ahayd inta ayan gaarin weeyaan labada waqti labadaa waqti maadaama waqtinimo uu tusinayo saaxibulxaalka uu marayo jaamid inuu ku yimaado xaalkii isla markaa mushtaqaan lagu awilin wax dhici kara weeye waa masale saddexaad masale afraad ee xaalada saaxibkeeda nooc ka mid a weye saaxibka ayaa fara badan nooc ka mid ay xaalada noqotay jaamid inay ku timaado qiyaas iyadana waa dhici karta jaamidnimada baana loo daynaya lama awelayo haadaa maaluka dahabanaa tiri haadaa kani maaluka xoolahaagii wey dahaban xaal uu dahab yahay ee dahabka nooc maalka ka mida wey oo xaaladu nooc saaxiibkeeda ka mida wey jaamid inay ku timaado qiyaas wey waa dhici karta xaalada shanaad saaxibka xaalada xaalada ayaa waxay tahay farac saaxiibkay farac ka tahay saaxiibka asal ah xaaladuna waa farac isla markaa jaamid inay ku timaadaa suuroobi kar jaamidnimadaa loo daynaya aasjudu liman khalaqta tiinan asjudu yacnii xaaladaa asal ah faraca sidaa wey macnihi xaaladaa asala saaxibkaa faraca asjudu waxaan u sujuudi liman khalaqta axdaad abuurtay tiinan xaal uu dhooban yahay diinan waa xaalo waana ismi jaamidoo dhoobadeeda waa ismuljinsi saaxibulxaalkoo aadam ah oo mafcuul xadfana ah, khalaqta mafcuulkeedii ah ayaa wuxuu yahay farac diinan oo xaaladeena waa asalkii ilaa aadam carrada qayb ka mida weeye carradaa laga sameeyey waa yahay taa cagsigeed oo xaaladii ayaa waxay tahay xaalada ayaa waxay tahay farac saaxibka asala tii hore cagsigeed wey xaaladaa waxay tahay farac saaxibulxaalkana asal weeye jaabid inuu ku yimaadaa suuroobi karta sidaana loo daayo wa tanxituuna aljibaala buyuutan tanxituuna aljibaala buurahaad qodanaysaan buyuutan xaal ay guryayaal yihiin buyuutan xaalo weeye waana ismi jaamida jaamidnimo inay ku timaado isla markaana aan la awilin waxaa sahlayaa buyuuda waa farcun min aljibaal saaxibka jibaala qayb ka mid ah ama farciisi weeyaanuu ka dhashay lixdaa xaalo xaalada inay jaamid ku timaaddo islamarkaana aan la awilinee jaamidnimadan loo daayo ayaa dhici karta waxaana yeelayaa in la awilaan sahlanayn afartii eh, xaalee horena xaaladu jaamid bay ku imaani bikara laakiin mushtaq baa lagu awili wayakfuru waxaa badan aljumuudu xaaladii jaamidnimo inay ku timaadaa badan fii sicrin wa fii mubdii ta'awulin waxaad mooddaa sicrinta mubdii ta'awulinta inuusan ku jirin oo qaybtii lixda aan ka tirinayne xaalada jaamid inay ku timaado jaamidnimadana loo daaynayo in loo daayana ay keenaysay mushtaq in lagu awilaan sahlanayn bisicriga inuu ku jiro ku tirinayaad mooddaa mana aha sidaa xaqiiqa ahaan bacdi naxwiyiinta ka mid a ah ku tirinayaa sicriga xaalada jaamidka ku timid ee aan la awilaynin ibnu hishaam ayaa ka mid ah laakiin sida raajixa ah mubdii ta'awul buu ka mid yahay oo in la awilaa sahlan saddex mas'alona ka sheegayaa hal mas'alo tartiib marka xaalada ay tustaana wuu ka tegay <coughs> wayakuru waxaa badan aljumuudu jaamidnimaa badan fii sicrin sicir dhexdii ayuu ku badan yahay shay qiimo uu samayn iyo wafii fii mubdii ta'awulin awilid mid muujiyey dhexdiisa ayuu ku badan yahay bilaa takallufin isma shaqayn iyo takalluf la'aantii wadaalika ka bichu muddan sicrigii weeye bic iibi hushayga iibi muddan xaal uu mud yahay bikadaa intaa ku iibi yadan xaal uu gacan yahay yadda oo biyadin gacan ku dheehan taqaabud ayuu tusinayaa tafaacul min aljaanibayn wa kara zaydu zayd ayaa rogaaleeyey asadan xaal uu libaax yahay ay ka asadin libaax xaal uu la yahay tashbiih ayay xaaladii tustay walxaalu in curifa lafdan factaqi tankiirahu macnanka waxda ka jtayd walxaalu xaal in curifa haddii la macrifeeyo lafdan min jihati lafdi haddii laga macrifeeyo factaqid adigu ictiqaadi tankiirahu nakiranimadii macnan xagga macnaha nakira u ka yahay wadaalika ka waxda ka jitayd weeye xaalada waxaa la yaqaanaa inay ku timaado nakira saaxibkana macrifo uu ku yimaado sidaa ayaa macluumoo la yaqaana saddex madhab ayaana ku jira madhabka musanifka uu maray waa madhabka basriyiin isagaana raajixa xaaladu jaamica ah waxay ku imaan waxaan u jeedaa nakiro wax alla wixii macrifo ku yimaadaana nakira lagu awili madhab labaad ayaa wuxuu yahay bakhdaadiyiin niman la yidhahdaan wata madhabka waxay leeyihiin xaaladu mutlaqan macrifo way ku imaan karta inay nakiro noqotaa waxba laazim maaha madhab saddexaad kuufiyiin ayaa wataayo waxay leeyihiin xaaladu macnaa shartin haddii ay wadatana macrifo way noqon karto macnaa shartin haddayan wadaninna ma noqon karto laakiin qowlka raajixa waa qowlka musanifka u maray xaaladu waxaa la yaqaanaa nakiro inay noqoto inay macrifanimo ku timaada haddii la arkaana mushtaq ayaa lagu awilay waxaan u jeedaya nakiraa lagu awiilay sida ijtahiid waxdakada u miihaaniyey ijtahid ijtihaad oo dadaal waxdaka xaalaad keligaa tahay waxda waa macrifo kaafka loo idaafeeyaa macrifaynaya waana xaalo munfaridan oo nakiraa lagu awili sidaa in lagu awilaa laazima sidaa ayuu u jeedaa lafdiga waxdana weligii waa mansuuba xaalanimaa lagu nasbiyaa isticmaal kalena kuma bannaano weligii xaalanimaa lagu nasbiyaa waa yahay falamaa ra'ow ba'sana qaaluu aamanna billaahi waxdahu aamanna billaah waxdahu xaaluu keligii yahay sidaa xaalnimo in lagu nasbiyaa la yaqaana waxaa la arkay an jeer isagoo mudaafu ileyhinima lagu jiray an jeer oo keliya ayaana la arkay isagoo mudaafin ileyhinima lagu jiray shantaa jeer laba jeeroo ka mid ah ruuxa marka la ammaanayo ayaa waxaa la yidhaahdaa qariicu waxdihi nasiiju waxdii zaydun qariicu waxdi qariic sayidkaa la yidhaahdaa zaydun ninka zayda qariicu waxdihi keligiisaa sayida wey nasiiju waxdii nasjiga marada tolitaankeeda la yidhaahdaa laakiin waxaa loo jeedaa keligii ayaa in la dhalo ku habboona nasiiju waxdii keligii mid la sameeyey wey oo macnaha waa ka sharaf badan yahay dadka kale ayaad u jeedaa marka la liidayo la xaqiraya ruuxana waxaa la yidhaahdaa juxeeshu waxdigii iyo cuyayru waxdigii cayrunoo dameer ah iyo jaxshunoo dameerka canugiisa ayaa la tasqiirinaya zaydun cuyayru waxdihi keligiisaa dameer ah wey dameer yar weeye weliba juxeeshu waxdihi dameer canugiisoo yar weeye waa la caynaya waa yahay marka tacajub binafsihi naftiisa lala yaabayana waxaa la yidhaahdaa oo loo isticmaalaa qariicu waxdihi nasiiju waxdihi lafdi kalaa jira adigu shan jeer ayaa mudaafu ilayhinimo lagu jaraa shantaa jeer wixii aan ahayn waxda darafnimo waxaan u jeedaa xaalo in lagu nasbiyaa la yaqaan nakiraana lagu awilayaa warka walxaalu xaal in curifa haddii la macrifeeyo lafdan min jihati lafdi factaqid ictiqaadi tankiirahu nakiranimadiisa ictiqaadi macnan xagga macnaha uu nakira ka yahay wadaalika ka waxdaka xaal aad keligaa tahay ijtahidniyahow dadaalo ijtihaad weyn ha rujaylu waxdihi buu ahaa lafdiga kale rujaylu waxdihi keligiisaa nin yar ah ruuxa marka lala yaabayo lala tacajubayo wanaaggiisa iyaa loo isticmaalaa zaydun rujaylu waxdihi keligii ayaa nin yar ah wamasdarun munakarun xaala yaqac bikaratin kabaqtatan zaydun dalac wamasdarun masder masderka oo munakarun la nakireeyey yaqacu wuu dhici xaalan xaal uu yahay bikaratin si badan ayuu u dhici wadaalika zaydu ninkii zayd ahaa talaca wuu soo baxay baktatan xaaluu yahay mid soo kedinayo xaalada waxaa la yaqaanaa wasfi inay noqoto alxaalu wasfun fadlatun wasfina waxaa la yidhaahdaa xadad iyo saaxiibkii ku sifoobay wixii tusiya masdarka xadadka keli ayuu tusiyaa wasfi ma aha mar hadduusan wasfi ahayn xaalo inuu noqdaa qiyaas ma aha samaac ahaan ayaa waxaa loo maqlay masdar nakiro ahoo xaala noqday samaac weeye qiyaas maaha laakiin si badan ayuu u dhacaa masdar nakiraa xaalo inuu noqdaa waa samaac bikaraase loo maqlay qiyaase ma aha madhabkaasaa raajix ah laba madhab oo kalea ku jira qole waxay leeyihiin masdarka weligii xaalo ma noqon karayo masdarkan mansuubka eena masdarnimo iyo mafcuulu mudlaqnimuu ku nasbisan yahay caamilla lafdiyaa meesha ka xadfan caamilkaas jumladiisaana xaala ah oo miaalka musanifka u miaaliyey baktatan zaydun alac baktatan waa isagu xaalo ku wadaa musanifka madhabka raajixa awel ah qolyaha kale waxay leeyihiin baktatan waa masdar caamilla lafdi la macnaa yaa ku camalfalaya caamilkaa jumladiisaana xaala dhici macnihiina wuxuu noqon lahaa zaydun alaca zayd wuu soo baxay yabqatu xaal uu soo kedinaya baktatan kedo qolo baratatan mafcuululmulaqnimuu ku nasbisan yahay alaca lafteedaana ku camalfalay oo alacadaa bimacnaa baaataba ah oo baata macnaheeda wadata saddexdaa qowl ayaa ku jira qolka hora u raajiha wamasdarun masder masdarka oo munakarun la nakireeyey yaqacu wuu dhici xaalan xaal uu xaalayuhu dhici bikaratin si badan ayuuna u dhici wadalika ka baktatan zaydu ninkii zayd ahaa alaca wuu soo baxay baktatan xaaluu yahay mid soo kedinaya walam yunakar haaliban dulxaali in lam yata'ahar ow yukhasas ow yebin min bacdi nafyin ow mubaahihi kalaa yaqimru'un cala mra'in mustashilan walam yunakar lama nakiraynin haaliban sida faraha badan dulxaali xaala mid u saaxiib ee lama nakiraynin in lam yata'ahar hadduusan dibdhicin weeye ow yukhasas ama aan la khasisin ow yebin ama uusan muuqanin min bacdi nafyi nafyi gadaashii uusan muuqanin ow mubaahiihi ama nafyi wax shabaha gadaashii uusan muuqanin wadaalika kalaa yabqii yuusan ku xadgudbin imru'un ruux calamra'in ruux kale yuusan ku xadgudbin mustashilan xaalu yahay mid isku sahlaya halkanna wuxuu ka hadlayaa xaalada nakiro inay ku timaadaan sheegnay walxaalu in curifa lafdan factaqii tankiirahu xaalo nakiray ku timaadaa wax alla wixii macrifo ku yimaadaana nakira lagu awili saaxibulxaalka ka waran saaxibulxaal macrifuu noqonaya nakiro inuu noqdo lama yaqaano nakira wuxuu noqon karaa oo keli a ah musawiq haddii uu haysto saaxibulxaal nakira inuu noqdo musawiqna usan haysanin aad bay u yartahay tahay saaxibulxaalka waa inuu macrifa noqdaa ama nakira musawiq haysata waa inuu noqdaa maxaa musawiq noqon karaya afar shay ayaa musawiq noqda afartaa shay afartaba batriguu saaray musanif kan hore waxa weeyaan saaxibulxaalka iyo xaaladu hadduu saaxibka dibdhaco saaxibka inuu horreeya xaalada ay dambaysa asal ah asalkii baa la garabarayoo xaaladii baa horumartay saaxibkaa dambeeya jaaa qaa'iman rajulun aa tiri jaaa waxaa yimid qaa'iman xaaluu yahay mid taagan rajulun rajulaa saxiibulxaali waana nakira idaa taqadama nactu nakira ucriba xaalanaaba qaaciida naxwiye ah idaa taqadama nactu nakira ucriba xaalan nakira nactigeeda haddii laga hormariyo nactigii xaaluu noqonaya nactigana xaalada noqday saaxibkiisa dibdhacay waa nakire garo miaalka hadeer aan sheegnaaba ka mid a waa yahay hal musawir saaxiibka iyo xaaladu xaalada inay hormartee saaxiibka uu dibdhaco waa kow labaa saaxibulxaalka in idaafa lagu khasiso saaxibulxaalkii waa la khasisay waxaa lagu khasisay idaafo saaxibulxaalkiioo nakiraa la idaafeeyeyoo nakiro kalaa loo idaafeeyey fii arbacati ayaamin sawaan fii arbacati ayaamin afar maalmood sawaa'an arbacada xaal ay tahay mid dhammaystiran fii arbacati arbacadaasa saaxiibulxaala waana nakira maxaa u cunansiiyey dee nakiro kalea loo idaafeeyey arbacati ayaamaa loo idaafeeyey takhsiiskaasay heshay waa masale labaad mas'ale saddexaad nactiyeen in lagu khasiso saaxibulxaalkii ayaa la nactiyeeyey markii la nactiyeeye kadibaa saaxibulxaal laga dhigay jaaa rajulun qaa'imun awiilan aa tiri jaaa rajulu nin baa yimi ninka oo qaa'imun taagan awiilan xaal uu yahay ha dhici kara wy afraad waxaa musawiq noqon karaya saaxibulxaalka nafyi ama shibhigii in laga hormariyo nafyi ama shibhigii ayaa laga hormariyey wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruun lahaa mundiruuna jumladeeda xaalo weeye saaxibulxaalkana qaryada wey qaryadana waa nakira maxaa u cunansiiya nafyi baa ka horeeya maa ahlaknaa waayahay afartaa musawiq saaxibulxaal haddii uu helo nakira wuu noqon karaya afartaa musawiq mid ka mid ah hadduusan haysaninse saaxibulxaal nakira inuu noqdaa haalib ma aha waa iska imaan karaya laakiin haalib ma aha walam yunakan lama nakiraynin haaliban sida faraha badan dulxaali xaalada kan u saaxiibka ah lama nakiraynin in lam yata'ahar hadduusan dibdhicin weeye ow yukhasas ama aan la khasisin takhsiiskaa laba ku jirta idaafe in lagu khasiso iyo nacti in lagu khasiso ow yebin ama uusan muuqanin min bacdi nafyi nafyi gadaashi ow mubaahiihi ama nafyi wax shabaho nafyi waxaa shabahayaa nahyi iyo istifhaam wadaalika kalaa yabqii nahyiguu miaaliye kalaa yabqii yuusan ku xadgudbin mru'un ruuxi cala mri'in ruux kale yuusan ku xadgudbin mustashilan xaaluu yahay mid isku fududaynayo isku sahlaya mustashilan waa xaalo saaxibulxaalkana umruunta faacilka awey umru nakiro weeye maxaa u nasiy saaxibulxaal inuu noqdo nahyi baa laga hormariyey nahyigana shibu nafyi weeyaane <coughs> lafdigaa umru ah hamsada reerka ugu dambaysa xarakada saaran ayaa waxaa raacaya ra'da ka horaysa iyo hamsada ka horaysa labadaba hamsada hamsatul wasli weeye hadday dhacdo allaba saali haddayan dhicinna ra'da xarakadeeda waxay taabic u tahay hamsada reerka u dambaysa xarakada fuuli oo haddii ay damisan tahay umru baad leedahay isla godi hadday nasbisan tahayna imra baad leedahayoo ra'da waad fatxini sida hamsada dambe ba ay fatxisan tahay hadday kasrisan tahayna imri baad leedahay sidaa darteed bacdu naxwiyiina waxay leeyihiin laba mawdica laga icraabaa aakhirka iyo qabla alaakhir oo fuulaya oo saddex kelimo waxaa jiraa bacdu naxwiyiin ay yidhaahdaan laba mawdica laga icraaba imra'ana ka mid ah asmaa'u sitihii aan soo marnay qaaraa lahaa awaligiio dhada lawada raabaya aakhirkii dhexda la wada icraabaya iyo lafdiga ibna mina ibna insha allahu tacaala xamsatulwasli baan ku gaari doonnaaye wa sabqa xaalin maa bixarfin jura qad abow walaa amnacuhu faqad warad waqad abow naxwiyiin waxay diideen sabqa xaalin xaala horumarkeeda maa saaxib ay ka hormarto juran la jaray bixarfin xaraf lagu jaray walaa amnacuhu anigu diidi maayo faqad walada uba soo arooreeya yani wuxuu leeyahay <coughs> saaxibulxaal sideedaba waxaa saaxibulxaal noqdaa lix arrimood saaxibulxaal inay noqoni waa laisku waafaqsan yahay hal arrinna mukhtalaf weeye lixdaa arrimood waxa weeyaan faacil saaxibulxaal uu noqonaya naa'ibulfaacil mafcuulun bihi khabarulmubtada majruurun bixarfin majruurun biidaafatin oo shardi leh wuu soo wadaaye lixdaasi saaxibulxaal way noqdaa mubtada saaxibulxaal ma noqon karaya siiba weyhi baa ogol jumhuuru naxwiyiinna ma ogola waa diidaya farqiga iyo meesha lagu kala tegayaana waxa weeye sideedaba xaalada iyo saaxibkeeda hal caamil inuu ku wada camalfalo miyaa laazima se caamilka way isku khilaafi karayaan naxwiyiin waxay leeyihiin way iskuma khilaafi karayaan jumhuuru naxwiyiin oo xaalas waxaa ku camalfalayaa saaxibka caamilka ku camalfalay waayo xaalada nacti bay shabahdaa nacti iyo mancuutna laba caamil kuga kala camalfali karaan xaalo iyo saaxibkeeda laba caamil inay ku kala camalfalaan wax dhici kara maaha mubtada yaa ku camalfalaa ibtidaa ku camalfala hee ibtida nasba ma camalfali karo xaala ma nasbin karo mar hadduusan xaala nasbin karin mubtada saaxibulxaal ma noqon karayo xaalada iyo saaxibkeedana caamilka iskuma khilaafi karayaani siiba weyhi wuxuu leeyahay xaalo iyo saaxibkeeda caamilka isku waafaqaan laazim ah, maaha waa isku khilaafi karayaan waayo xaalada mubtadaay shabahdaa buu leeyahay isagu mubtade iyo khabarna caamilku isku khilaafaan sida la ogyahay xaalo iyo saaxibkeedana mubtade iyo khabarkiisa ay shabbahayaan marka caamilku isku khilaafi karayaan siiba weyhi baa wata qoolka raajixa ah waa qoolka jumhuur siiba weyhina waa laga xoog badan yahay haddaba saaxibulxaal hadduu majruurun bixarfin noqdo jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin xaaladu inay hormartaa ma bannaano saaxiib xaraf lagu jaray xaaladiisa inay ka hormarta wax bannaan ma aha oo ma dhihi kartid marartu mujaradatan bihindin marartu bihindin mujaradatan mujarada hinde ay xaalo ka tahay babayna ku jaran tahay hindadii inaad mujaradatan xaalada hormarisee tiraahdo marartu mujaradatan bihindin laa yajuus jumhuuru naxwiyiin waddadaasay mareen musanifku wuxuu leey maayo maayo waa bannaan tahay inay bannaan tahayna waxaa daliiloo tusinaya faqad waradda soo aroorayba qur'aanku ku soo arooray hayru qur'aanna waa ku soo arooray qur'aanka waxaa ka mid ah, wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas kaafatan xaalo wey saaxiibkeedana naaska wey naaskana laamaa jari hayse majruurun bixarfin weeye marka saaxiibkii oo majruurun bixarfin ay xaalada ka hormartay shicirkana waa ku fara badan yahayba lain kaana bardulba haybaana saadiyan ilaya xabiiban inaha la xabiibuna baytushaacira ibnu caqiiq buu qoray lain kaana haddii uu yahay bardulmaai biyaha qabowgooda xabiiban kuba la jecel yahay ilaya aniga la ii jecel yahay biyo qabow haddaan jeclahay haymaana xaal aan ahay mid wareersan saadiyan ooman inaha la xabiibun gabadhu waa jeclahay saasuu u jeedi marka wax isweydiin maxalushaahidka waxa weeye lain kaana bardulmaai haymaana saadiyan haymaana saadiyan waa xaalo ilaya xabiiban anaa ka dambaysa ilaya yadaa laamta lagu jaraana saaxibulxaalkii ah isla markaa xaaladaa horraysa mar xaaladii haddii ay hormartay oo nadmigaa lagu arkay qur'aanna lagu arkay way bannaantahay lama diidi karo ibnu maalik waddadaasuu wadaa bacdu naxwiyiin baana ku waafaqsan sidaasi wa sabqa xaalin waqad abow waxay diideen naxwiyiin sabqa xaalin xaala horumarkeeday diideen sabqa masdarun mudaafun lifaacilihi weeye madana waa mafcuulkiisi isagana waa mafcuulu abow <coughs> waqad abow waxay diideen sabqa xaalin xaalo hormarkeeda maa shay ay ka hormarto ama saaxiib juran la jaray bixarfin xaraf lagu jaray xarafka laga hadlayaana xaraf asli weeye xaraf zaa'ide haddii lagu jaro biitifaaqin ay u hormar karta walaa amnacuhu anigu diidi maayo faqad warada wuba soo arooraya walaa tujiz xaalan min almudaafi lah ilaa ida qtada lmudaafu camalah aw kaana juزa maa lahu udiifa aw mila juzihi falaa taxiifa walaa tujiz ha bannaynin xaalan xaala ha bannaynin min almudaafi lahu mudaaf ilayhi xaggiina ha ka bannaynin ilaa ida qtada almudaafu mudaaf inuu keeno mooye camalahu mudaafu ilayhiga camalkii ow kaana mudaaf inuu yahay mooye juza maa shay juzgii udiifa lahu loo idaafiye aw mila juzihi jusgiisoo kale inuu yahay mooye falaa taxiifan ha joorsamayninniyo alleexanin halkanna wuxuu ka hadlayaa saaxibulxaal lix arrimood ayaa noqda lixdaa arrimood mudaafun ilayhi ayaa ka mida ah. jumhuuru naxwiyiin mudaafu ilayhi saaxibulxaal haddii uu noqonayo waxay shardinayaan saddex shardioo isdaba taalla isdaba taalla ma la yaqaana meelaan ku soo marnaa jirtay shuruud isdaba taalla mutamiilkiiyo markaa soo marayna xagee ahayd ma lahayasarif soo maahayd ismiga cilooyinka safiga ka mancinaya calamnimo iyo tanii macnawi uu yahay taniika macnawi afar shardioo isdabataalaa shardinayna soo maaha kana waxaa loo shartinayaa saddex shardioo isdabataalla jumhuuru naxwiyiin ayaa shardinayaayo waxay leeyihiin mudaafu ilayhi saaxibulxal haddii uu noqonayo waxaa loo shardinayaa mudaafu ilayhi way mogta mudaafka hore mudaafu ilayhiga qabla alidaafa waa inuu ku camalfali jiray waa inuu ku camalfali jiro oo mudaafka ismi camalfalo waa inuu yahay sida masdar ismi faacil ismi mafcuul waa inuu yahay waa shari shardigaa haddii la waayo mudaafka jusun min almudaafi ilayhi waa inuu yahay mudaafka hore qeyb mudaafu ilayhiga ka mida waa inuu noqdaa shari labaad wey shardigaa labaad haddii la waayo mudaafka kal jusi mudaafu ilayhiga waa inuu yahay mudaafu saddexdaa shardi mid ka mid ah haddii la waayo mudaafu ilayhi saaxibulxaal ma noqon karo jumhuuru naxwiyiin waddadaasay mariyeen siiba weyhi mutlaqan u bannaynaya oo wuxuu leeya mudaafu ilayhi weligii saaxibulxaal wuu noqon karaya farqiga u dhexeeyaana mubtadaa khilaafkii ay isku khilaafsanaayeen weeyo saaxibulxaal iyo xaaladu caamilka ma isku khilaafi karayaan khilaafkii meeshaas ka taagnaa ayaa ka taagan oo haddii la yidhaahdo mudaafun iley saaxibulxaal iyo xaaladu caamilka iskuma khilaafi karayaan haddii la yidhahdo waa sida jumhuuru naxwiyiin ay wataane xaaladu saaxibulxaalku waa inuu noqdaa xaalada ismi ku camalfali kara waa inuu noqdaa sidaa ayaa loo jeeda waayahay amaa hadduusan ahayn saaxibulxaalka caamilka midxaalada mid ku camalfali karo mudaafka hadduusan ahayn ama juz mudaafu ileyhiga uusan ahayn maa kal juzi uusan ahayn saaxibulxaal mudaaf ilayhi ma noqon karo siiba weyhina wuxuu leeyahay xaalada iyo saaxibkeeda maadaama camilka isku khilaafi karayaan mudaafu ilayhi mutlaqan uu saaxibulxaal u noqon karaya xaaladu mudaafka hadduu mudaafu ilayhiga qabla alidaafa ku camalfalaya arrintiisu way sahlan tahay ilayhi marjicukum jamiican wey marjicukum kumtaasaa saaxibulxaal ah mudaafu ilayhiga ah marjica masdar miimi a ah weeyaanee kumta isagaa nasbinaya oo masdarun mudaafun lifaacili ah waxaan jeedaa kumta asagaa fii maxallin rafcin u qaadanaya faacilnimo u qaadani ilayhi marjicukum idinku noqodkiinni weeyaan loo jeeda masdarka mar hadduu ku camalfali jiray mudaafka qabla alidaafa khalaas kumta saaxiibulxaal way noqoni marjicaanan xaalada lafteeda nasbin xaalada iyo saaxiibkeeda isku caamil bay markaa noqonayaan sax weye xaaladu saaxibulxaalka mudaafka jusun min almudaafi ilayhi haddii uu yahay lafteeda mudaafu ilayhi saaxibuxaal wuu noqon karaya sida wanazacnaa maa fi suduurihim min hillin ikhwaana maa fii suduurihim qalbiga wixii kaga jiraan ka saarnay ikhwaanan xaal ay walaala yihiin ikhwaanan xaalo weeye xaggee xaalo ka tahay himta mudaafu ilayhiga waa yahay himtaan mudaafu ah mudaafka loo idaafeeyey qabla alidaafa ma uusan camalfali jirin qabla alidaafa muusan camalfali jirin qabla alidaafa yuusan camalfalineh himta waa kulli suduurta mudaafka ena bacdun himtay bacdi ka tahay ilaa qoladan laga hadlayo qalbigoodii weeye waxa laga hadlayo qalbigana bacdun minhum waa qeyb ayaga ka mid ah waxaa la mida laxma akhiihi meytan laxma akhiihi walaalkii hilibkii meytan xaal uu yahay mid bakti meytan xaalo weeye akhiihi buuna xaalo ka yahay mudaafu ilayhi weeye mudaafka muusan ku camalfali jirin qabla alidaafa laakiin yuusan ku camalfaline bacdin wey waayo laxmiga bacdun min alahli walaalka qayb ka mida waa yahay sidaasoo kale waa inuu bacdi u noqdaa waxaa la mid e ah kalbacdi hadduu yahay bacdi uma aha laakiin kalbacdi wey kalbacdi waxaa loo jeedaa mudaafka haddii la xadfo mudaafu ilayhigana meesha mudaafka la dhigo mudaafka xadfan waa la iska garani adoon laguu sheegin baabad iska garani kalbacdi sidaa ayaa loo jeeda oo kaaftoonka iyo maaranka mudaafka laga maarmayo mudaafu ilayhiga lagu maarmayo macnihiisiina la fahmayo kalbacdi oo kale wey sida anitabic millata ibraahiima xaniifa milata ibraahiima ibraahim diintiisa raac xaniifan xaalu yahay ibraahim mid toosan xaniifan xaalo weeye ibraahim mudaafu ilayhi buuna xaalo ka yahay mudaafu ilayhiga mudaafka qabla alidaafa kumuusan camalfali jirin mudaafkan mudaafu ilayhiga qabla alidaafa kumuusan camalfali jirin mudaafka bacdun min almudaafi ilayhina ma aha oo milada qayb ibraahim ka mida ma aha laakiin kal bacdi weeyo haddii la xadfi lahaa milada oo la dhihi lahaa anittabic ibraahiima haddii la dhihi lahaa waa la fahmi lahaayo ibraahim waxa laga raacayo milada iyo diinta weeye wax kale inayaan ahayn waa la garan lahaa kal bacdi sidaa haddii uu yahayna mudaafu ilayhi saaxibulxaal wuu noqon karaa saddexdaa wixii aan ahayn jumhuuru naxwiyiin ma ogola saaxibulxaal mudaafu ilayhi inuu noqdo walaa tujiz ha bannaynin xaalan xaala ha bannayni min almudaafi lahu mudaafu ilayhi xaggii ha ka bannayni ilaa ida qtadaa inuu dalbo mooye <coughs> almudaafu mudaafka inuu dalbayuu keenaya mooye camalahu camalmudaafi mudaafka camalfalkii qablalidaafu ku camalfalayuu ujeeda aw kaana inuu yahay mooye juza maa shay juzkii udiifa mudaaf la idaafeeye lahu maaga ow mila jusihi ama jusgiisoo kale inuu yahay mooye ee falaa taxiifan ha leexanin iyo ha joorsamaynin wallahu aclam sal allah wslam wbaarak ala nabiyina subxaanak allahuma wbiamdika